ninkan xoolaha asalka isaga lagu ogaaya cadaynaya markhaati waa inuu keenaa laakiin waa la dhaarin waa la rumayn marka lagu leeyahay kitaab baa gacanta loo saari inuu celiyey hadduu qaato waxaa leeyahay niyo xoolahaaga waa qaadatay iska soco wa calayhi ninka ammaanada hayay waxaa waajibku an ah yaxfadahaa inuu ku ilaaliyo fii xirzi milihaa iyadoo kaleeta meelaha lagu ilaaliyo inuu ku ilaaliyaa waajibku ah waidaa tuliba biha haddii la weydiisto isii la yihaahdana falam yukrijha uunan bixinin oosan siinin maca alqudrati calayha isagoo bixin karaay xataa talifat ilaa ay ka dhimato damina uu dandhabayaa halkan wuxuu leeyay mualifku raxima llahu tacaala haddii xoolihii ninkii lahaa ku yimaado isii ku yidhaahdo waxaa waajib kuga inaad siiso laakiin waajibaadka sharciguba istiaaca iyo qudre inaad awooddo ay ku xihan yihiin alaabtii halkan ay taallaa adoo safaraad mambaase isku aragteen alaabtaydi isii buu ku yidhi alaabti ma taalle nairobigay taallaa isugaan kuu soo dira amamaa tihi nin diiday ma tihid adigoo magaalada bartankeeda marayo alaabtii isii ku yidhi waxaa tirada alaabtii gurigay jirta guriga igu imu taasi diidda maaha alaabtii oo kuu taalloo kuu yimid ni alaabti waan u baahnaa mar kale soo noqaa tiri intuusan soo noqon baa tuugi soo gashay xoolihii waa lagu leey waad awooday markuu doonayay xoolihiisee markii aad u diiday adoo awooda gacantaadii yaddu ammaanatin way iska badashayoo yaddu qasbin nin dhacay baad noqotay dhac xoolaha ku haysta waayo xoolaha ammaanaad ugu haysay uu u baahday uu kuu yimid cudurdaar la-aan iyo bilaa cudrin baad u diiday xoolihiisii xoog iyo xaqdaraad ku haysataa nin xoolo xoog iyo xaqdarro ku haystana yaduu yadu kaasibin weeye si kastoy wax ugu dhacaan waa damaani laakiin adigoon kariba karin ama xaalad ku mashquulsan ama meeshiiba aan joogin buu wuxuu ku yidhi alaabtii baan kaa rabaa waxaa tii hadda wakti mahayo hadda xaalad baa igu furane hadhow ii imo waa ku banaanta waa lagu ogolyahay maca alqudrati calayha waa inaad alaabtii ninkii siin karto haddaad sii weyda markaa dembigeeda adaa iskale cumuuman waxay dhahan caqdulwadiica khasaaistiisu saddex wey ko waa jaa'izu arafayn labada qole nin walba maalinku doonuu ka noqon karaa ninkana xilligu doonuu soo noqon karaa ka kalena xilligu doonu dhihi kara wanaag kaale kaale iga qaadaniyo alaabtaadi ma hayn kara intaa ka badan ma nin walba markuu doonuu bixin karaa midda labaad waa ammaano oo in la tacadiyo maahane lama damaano ta saddexaad waa caqdi tabarucaho ninkani ixsaan iyo samafal buu ninkan alaabta ugu hayaa waa asal ahaan xaalaadka qaarkood laakiin shaaficiyadu waan soo marnay iyo xanafiyadu inaad shardi ka dhigta wax isii imisaad isiin waa dhici kartaa bangiyaduna hadda waa sameeyaano dahabka iyo dukumentiga iyo marka sanduuq inta laga furto alaab la geysanayo ammaanada waan ku haynaynaaye maxaad nagu siin meesha naga kiraysagaiyo baabulijaara bay markaana gelaysaa halkaasaynu caaw ku daynaynaa wallah subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk ilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wasalama calaa rasuulihi اlamiini wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaani ilaa yowm iddiin ama bacd waxaan soo gaarnay qeybtii ugu dambeysay tawaabicdii buyuucda iyo nikaaxa u dhexaysay oo mualifku yihi kitaabu alfaraa'idi walwasaaya kitaabkana wuxuu ku saabsan yahay alfaraa'idi waxyaabaha qadaran ee dhaxalka ku saabsan iyo walwasaaya dardaaranka qofku uu dardaarmay waa laba xaaladood oo dhinacna maalka kala xiriirta oo waxa la kala dhexlayana waa maal waxa la dardaarmayana waa maal waa maal milkiyad ka guuraya oo milkiyad kale u wareegaya midda labaad labadani waxay la xidhiiraan geerida midna waa qof xanuunsan oo xanuunkii geeridu hayo xoolihiisii waxa uu dardaarmay oo dad u dardaarmay midna waa isaga markii uu geeriyooday kadib xoolihiisii sida loo qaybin lahaa ee loo dhexli lahaa <clears throat> haddaba muallifku aada buu u soo gaagaabiyey ujeeddada halkan loogu qorayna waxaa weeye oo keliya calaaqada iyo xiriirka baabka mucaamalaadka iyo xoolaha iyo maalka wareegaya milkiyad iyo milkiyad u kala wareegaya la xiriira oo ilaa masalada faraa'idka iyo dhaxalku wuxuu noqday markii dambe culummadu say aada uga hadlayeen hadba dadka isu soo haray iyo nooca xooluhuna u kala duwanaanayeen baa masaa'ilkeedii markay bateen baa fanni gaar oo faraa'id la yidhaahdo oo kutub laga qoray baa loo sameeyey fiqiga shaaficigu kutub badan bay ka qoreen maadada faraa'idka ah oo hadda mukhtasaraadkeeda uu mashhuursan yahay matrigan raxbiyada ah una inta anigu arkay ugu wen yahay kitaabka alcadbu alfaa'id fii alfiyati alfaraa'id ilaa kun beyt oo nadmiya iyo gabay ah oo fii cilmi alfaraa'id ah oo shuraaxdiisii leh marka rag badan baa wax ka qoray madaahibta dhammaantoodna qola waliba masaa'il yaryar baa lagu kala duwan yahay kutub baa laga qoray marka qofkii doonaya intaa ka badan iyo faahfaahinteeda waa funuuntan kutubta gaarkee laga qoray hadduu madhab gaara ogaanayo iyo majmuuca madaahibta hadduu ogaanayo intaba waa kutub baa laga qoray oo faahfaahinteeda qofku fannigeedu ugu noqon karaa haddaba baabu lfaraa'id inta kooban ee mualifku ka soo qaaday baynu kaga ekaysanaynaa in shaa allahu tacaala marka horeysa qismu lfaraa'id buu ka hadlay laakiin waxaa muhim inaad ogaato mas'alatu lfaraa'id waxay ka mid tahay masaa'ilka yar ee qur-aanku unan wax la taaban kara ka teginba axkaamteeda waxa ugu badan badanee lagaga hadlayna waa saddex aayadood oo suuratu nisa ku yaalla yuusiikum ullaahu iyo walakum nisuuda wamaa taraka aswaajikum labadaasoo bilowga suuradda ah iyo aayatulkalaal oo suuradda aakhirkeeda inta aayaadka qur-aanku waxa yare aanay sheegin intiisa badanna axaadiid iyo sunnada nabigaa sheegtay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la yidhahdaa waa dhowrka mas'alo ee qur-aanku ugu badan yahay faahfaahinteeda iyo axkaamteeda in la qaadaa dhigo oo axkaamteeda la caddeeyo haddaba dadku qofku markii uu dhinto dad baa dhexalkiisa leh dadkaasi waxay isugu jiraan rag iyo dumar haddaba si guud buu dadka sideedaba dhaxal yeesha buu kaga hadlay halkana wuxuu ihi walwaariuuna kuwa dhaxla oo min arijaali ragga ah casharatun toban weeye ragga sidoodaba qof haddii uu dhinto toban baa dhaxalka wax ku yeelan kara way wada dhexlayaan maaha oo markay isu yimaadaan qaar baan dhaxalka loo ogolayn oo qadaya laakiin guud ahaan rag baa wax dhaxlay haddii la yidhaahdo tobankaa marka lasoo duuduubo tobankaa mid ka mida inuu noqdo wey midka koobaadi alibnu qofkii meydkaa ah ee dhintay ilmuhu dhalay weeye waxaan rabaa inaan ku baraarujiya marka muhim inaad ogaato baabulfaraa'id iyo dhaxal marka laga hadlayo magacyada iyo nisbada qofkani la sheegayo waa hadba meydka isaga wixii ka dhaxeeya haddii wiil la yidhaahdo waa meydka wiilkiisa aabba haddii la yidhaahdo waa meydka aabbihii walaal haddii aada maqasho waa meydka walaalkii xaas haddaad maqasho haddii uu nin dhintay waa meydka xaaskiisii qof walboo nisbo la siiya magaca waa wixii isaga iyo qofka dhintay ka dhaxeeye ay isugu imanayeen weeye aabbahan la sheegaya waa aabbahe inaad tidhaahdo maaha ilmahan la sheegayo haddii ayeeyo la yidhaahdo waa meydka ayeeyadii awow haddii la yidhaahdo waa meydka awowgii qof kastoo magaca halkan loo sheegaayey waxaa loo tiirinayaa qofkii meydka ha ee dhintay rag iyo dumarkuu dooni ha noqdo saa darteed waxaa leenahay alibnu wiilkii uu dhalay wiil uu dhalay ninkii meydka ahaa wabnulibni wiilkii meydka uu dhalay wiiluu sii dhalo awow aabba uu meydkuu ahaa wa in safala haba hooseeyo abtirku haba sii dheeraado haddii cimriga waalidku uu dheeraado walabu aabbihii waa aabbihii meydka qofka dhintay aabbihii baa wax ka dhaxla waljaddu awowgii meydka awowgiina waxbuu dhaxlaa wa in calaa haba koreeyo korha loo sii kaco walaku walaalna waa dhexlaa waa meydka walaalkii walaalkaa saddex buu noqon karaa walaal aabbiyo hooyaa walaal aabbo keliya ah walaal hooyo keliya ah hadda waa la duuduubayoo way wada dhexlaan dhexal bay wada mutaan shuruudday ku dhexlayaan baab kala wey wabnulakhi wiilka walaalka wiilkiisii wey qofay meydku walaalahaayeen wiiluu dhalay weeyo meydka adeer u ahaa wey marka wain taraakhaa haba fogaado wiiluu sii dhalay wiiluu sii dhalay haba sii noqdaane walcamu adeer waxbuu wuu dhexlaa meydka adeerkii oo meydka aabbihii la dhashayna waxbuu dhexlaa wabnulcammi adeerka wiiluu dhalayna waa dhexlaa wain tabaacadda haba durkoo ilaa reer iyo laf iyo ray iyo jilib iyo qabiil ay gaarto wazawju ninkii haweenta dhimatay qabayna waxbuu dhexala wاlmawlaa ninkii mawlaha ahaana almuctiqu wax xoreeyeyna wuu dhexlaa halkan mualifku inta uu sheegay waxna waa nusuus baa sheegtay waxna waa lagu ijmaacay intanna sideedaba inay dhaxal leeyihiin wax khilaaf oo muctabara kama taagna mawlaa ereyga la yidhaahdo waxaa loo isticmaalaa labada qof ee isxoreeyey kan wax xoreeyeyna waa la yidhaahdaa kan la xoreeyeyna mawlaa baa labadaba la yidhaahdaa culimmadu markay kuu kala saarayaan isticmaalka waxay kuleeyihiin mawlaa min aclaa mawlaa min asfal mawlaa min aclaa mawlihii xagga kore ahaa iyo kii xagga hoose ahaa macnaha waxaa looga jeedaa ninkii wax xoreeyey ee wax lahaan jiray mawlaa min aclaa wey isagaa gacanta sare lahaan jiray abaalna leh mawlaa min asfal haddii lagu yihaahdana waa ninka la xoreeyey waa baabu baabulmiiraaf iyo faraa'id markaad ku jirta wey iyo wax la kala dhaxlayo haddii macnaha ka guud la yihaahdo almawlaa waxaa la yihaahdaa ninka reerka ku dhex nool ee qaaraanka la wadaaga ee soomaalidu sheegadka ay yidhaahdaan walidaalika mawla alqowmi minhum marka la leeyahay mawlaa bani fulaan waxaa dhici karta ninkan addoonnimo uguma abtisanine ninkani wuu la degay dhaqan iyo dhiig iyo quud iyo qaaraan buu la wadaagay ninkaasoo kaleeta mawlaa bani fulaan baa la yidhaahdaa weliba kutubu taraajum baad aada uga arkaysaan markii fulaan ibni fulaan ifulaani mawlaahum mawlaa bani fulaanin badana waxaad arkaysaa reerkaasuu la deganaa reerkaasuu la dhaqmay dhiig iyo quud iyo qaaraan waxay soomaalidu yidhahdaan buu la wadaagi jiray hadda iyadii mawlaa bani fulaantii iyo sheegadkii soomaalidu ay taqiinay iyadoo hadda weji kale ay jirtaa hadda dadkaa intay qaxeen westeraanka ka imanaya oo dhan waa mawlaahum wada sheegad wey yaa tahay basaboor ingiriis uu wataa isagu waa soomaali sheegad wey maraykan buu wataa sheegad wey australiyan buu wataa sheegad wey sheegadkii hore innaga reerka lala wadaagi jiray hadda xuquuqdii dadkaasa la wadaagtaa markaa dadkaa muddo iswada hadashaan wuxuu ku leeyahay ninku markuu yidhaahdo anuu nin british aan ingiriisa wuxuu ku leeyahay waraaqaha ah waraaqaha ah macnaa adugu dhalad ma tihide waraaqaha lagu siiyo sheegad baa tahay baa lagu dhihi marka mawlaa bani fulaanin hadda haddii loo tarjamayn lahaa albiritaaniyi mawlaahum baa la dhihi lahaa alamriikiyi mawlaahum alkanadiyi mawlaahum waa kanadiyan laakiin dhalad ma ahe waa sheegad marka curfiga bini aadamku wejiyadunbaa isbedeliye nin dad ku dhex nooloo dhig iyo qaaraan la wadaaga siday dooniba ha noqotee de way iska dhici masalo kale sii geli maayo sheegadka gaal sheegad in loo noqdo wa tahay waa masalo kaleoo xilligeedi iyo munaasabadaheedi iyo ninkii walaa walbara ka hadliyo way masaladaasi u taallaa intani haddaba mawlaha la sheegaya hadda waa ninkii isagu addoon lahaan jiray addoonkii buu xoreeyey addoonka uu xoreeyey haddaba abaal iyo gallad buu ku leeyahay kow dadkana way kala xigaan ninkaa wuu xoreeyey bishuruudin buu ku dhaxliyo haddii dad xigtadiisa iyo qaraabadiisa ahba la waayo buu markaa isagu soo hariyo yaa ugu dhow baa lagu dhexlaa maydka walwaarihaatu kuwa dhexloo min annisaa'i haween ahna sabcun toddoba wey haweenkana marka lasoo duuduubo toddobaa wax dhexla raggana waxaynu nidhi marka lasoo duuduubo iyana toban baa wax dhexla haddii hoos loo faahfaahiyo intaa labadaba way ka badanayaan waxaa wax dhexla albintu gabadha uu meydku dhalay hadduu dhinto dhaxalka waxbay ku leedahay wa bintulibni wiilkiisu gabadhii uu dhalay es awow aabba u ahaana waxbuu waxbay wax ku leedahay laakiin gabadhu awow ah, hooyo ahaye gabadhiisu dhashayna waa dawil arxaamo dadka asxaabulfaraa'idka iyo dhaxalka aasaas kale kuma jiraan walummu hooyadii meydka hooyadii way dhaxli waaljaddatu ayaydii walukhtu walaashiina way dhaxli ama aabbiyo hooye ha wadaagaan ama aabbo keliya ha wadaagaan ama hooyo keliya ha wadaagaan waazawjatu xaaskiisuna way dhaxli waalmawlaatu tii xoraysay mawladiisii saydadiisii almuctiqatu xoraysayna qofka way dhaxli rag iyo dumar wuxuu dooni meydku ha noqdee hadduu addoon la xoreeyey ahaa oo cidda xoraysay ay haweeney ahayd iyo qof dumar dhaxalkiisa wuu leeyahay waxaana sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam in uu dhaxal siiyey gabar uu adeerkii xamsata binta xamsata binta cabdilmualib ahayd xamsata bni cabdilmualib gabaruu dhalay ile xamse waa kii uxud lagu dilay radia allahu canhu wa ardaahu gabaruu dhalay baa waxaa dhintay nimay reer xamse xoreeyeen wax dadana hal gabadh buu ka tegey gabadhii uu ka tegeyna nus buu siiyey tiina xamsahaydna nus baa la siiyey xadiidkaasaa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo ibnu maajah iyo kayrkii ay wariyeen haddaba cidqigii iyo walaha in wax lagu dhaxlo xadiidka asaas iyo asal u yahay haweenkana shantaas toddobadaas baa dhaxla duuduub ahaan adilada faahfaahinta dhaxalkooda markii fasalka dambe say wax u dhaxlayaan laga hadlayo baa mid walba daliilkiisu imanayaa hadda mid walba daliil in loo tiriyo halkan waynu ka maaranaa waayo mid waliba sida uu wax u dhaxlayo baa soo socota see wax dhaxlayaa sidaa bidaliili kadaa in la dhaha wey haddaba dadkaasi waa guud ahaan dadka dadka mutadhaxal laakiin hal mas'alaa meesha ku jirta hadday isu yimaadaan wax wada dhaxli maayaan laakiin qayb waxay u qaybsamaan marka laba qaybood qayb iyagu marnaba aan qadi karin marnaba ma qadaan laga yaabo waxay qaadan lahaayeen inuu isdhimo oo marka lagu soo batee wax lala qaybsada iyo marka dadku yar yihiin ama keligood yihiin way kala wax badan yihiin laakiin marna oma qadaan iyo qolo laga yaabo dadka qaarkii hadday joogaan iyagu inay iska tagaan oo qaraabo guudun dhaxalka ka noqdaan waman laa yasqutu dadka aan dhicin ee aan qadin bixaalin sinaba khamsatun shan wey shan baan sinaba iyagu dhaxal uu xoolo uu ninkii ka tegay dhintay aan sinaba uga qadin azawjaani labada isqaba midkood hadduu dhinto ka kale marnaba lama qadin karo waalabawaani labadii dhashay aabbihii iyo hooyadii waxay qaadanayaan waa isdhimi karaa laakiin marnaba dhaxalka kama qadayaan wa waladu sulbi ilmihii isagu uu dhalay wiil iyo gabarh wuxuu dooni ha noqdee shantaa qolo marnaba qadi maayaan mayd hadduu dhinto aabbihii hooyadii kii nool ama labadaba hadday nool yihiin mar walba dhaxalka waxbay ku leeyihiin qofka dhintay hadduu rag iyo dumar midku ahaaba qofkay xalaal ku wada joogeen ay xilaha isu ahaayeen hadba ka nooli dhaxalka mar walba waa inuu wax ka helaa ilmihii isaguu dhalay kuwa awowgu ahaa ma aha waladu sulbi haddaad maqasho waa ilme isagu uu dhalay oon aabbihii cid kaloo u dhaxaysa jirin ilmahaaguna dhaxalkaaga hadaad wax lagaa dhaxlayaba kama qadi karo dadkuna labay u qaybsamaan dad la dhaxlo iyo dadaan laga dhexlin dadkan la dhexlin waa ambiyada oo nabiga ala sla aanu mucaashara alambiyaai laa nuurau maa taraknaahu sadaqatu buu yidhi annagu waxaanu ka dhal ka nabi ka dhinto lama dhaxlo wax laale wuxuu ka taga waa la sadaqeeyaa dadka intooda kalena ilmahooda dhaxla iyo dadkii dhaxalka lahaa ee halkan lagu sheegay waxaase la dhaxlaa hadduu xoolo ka tago hadduuna waxbaba ka tegin waxa laysku qabsadoo laysku jiidjiita ma jiraan haddii la yidhi qolyo aan marnaba qadin baa jira qolyo aan weligoodba wax dhexlin ma jiraan haddana qaraabadii lasoo soo haa waman laa yariu dadkaan dhexlaynin bixaalin sinaba aan u dhexlayninna sabcatun toddoba wey toddobadii waa uu faahfaahiyeyee afar ka mida ah. waa addoon wey oo riqiga iyo addoonnimadu waxay ka hor istaagtaa qofku inuu wax dhaxlo maxaa yeelay isagiibaa maal iyo xoolo la leeyahay ah xoolana xoolo ma qaataan dad baa wax qaybsanayee xoolo intay soo istaagaan dadka wax lama qaybsadaana iyagaa la qaybsadaa isagaaba milkiya gacan dad ku jiro haddii ciddii lahayd ay dhimata la dhaxli oo xoolaha la qaybsan ka mid a ah xoolihii la qaybsanayay xoola ma qaybsan karaan maya noocyo badan buu haddaba addoonkii leeyahay oo afar buu kala qaaday afar ka dhigay hal mid hadduu ka dhigi lahaana tiradu intaa waaba ka yaraan lahayd oo toddobada saddex baa hali lahaydoo afar keliya isugu soo urursan lahaayeen alcabdu addoonkii khaaliska ahaa ee saafida ahaa ee dibna labaad xoroobaysaa aan kuweli taladiisa ku jirin oo rajo xorniba qabin weeye ilaa iyo hadda way iman kartaa dib qof baa dhintay xooluu ka tegey aabbihiina addoon laleeyahay buu ahaa walaalkiibaa addoon laleeyahay ahaa ilmihiisii buu addoon ka dhalayoo addoon laleeyahay bay ahayd ama dagaal jihaadaa lagu soo qabsadayoo intuu islaami waayey baa la addoonsaday isagiina waa dhintay ilmihiisiina waa taagan yahay xoolana waa ka dhintay waxba kuma laha haddaba alcabdu qaar bay waxay raaciyaan alcabdu lqinu alqinu waa nidoonka saafida eh wax astaan iyo calaamad xornimo oo uu rajo ka qaba aynan muuqanin ka labaad walmudabaru addoonkii la dib dhigay weeye mudabar waxaa la yidhaahdaa ninka la yihi haddaan dhinto xor baa tahay inta aan nool ahayna de ila joogi waan kuu baahnahay haddii aan dhintana xor baa tahay mudabar baa la yidhahdaayo ani gadaashay baad xoroobaysaa baa lagu yidhi ka saddexaadna wa ummulwaladi hooyadii caruurta u dhashay ninkii lahaa ninkii lahaa hadduu haweentii reeraysto adoontaunta u ahayd oy ilmo u dhasho baa mas'alo la ysku haya ah hadduu dhinto ma xoroobaysaa fuqaada shaaficiyadu waxay qabaan raasulmaalkay ka xoroobi sababtoo ah dhaxalka la dhaxlaya hadday ka mid noqon lahayd maadaama ay addoon tahay ilmaheediibaa iyada inay dhaxlaan wax ku yeelan qofkuna qof maxram u ah oo aabbihii iyo ilmihiisii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo aabti iyo adeeriyo eediya habaryar ma milkii karo sida uu milkigaaga usoo galaba horuu ka xoroobi kitaabulcidqi baan ugu tegi doonaa qismiga dambe jinaayadka akhirkooda laba isu maxram ah oo raxim isu ah isma milkihi karaan saacaddii milkigaaga uu soo galo horuu ka xoroobayaa waan xoreeyeyna kaagama baahna walidaalika waa ku nabigu laha alai sla xadiid ka mida ah, ilmuhu goormuu abaalkii aabbihii gudi karaa aabbihii oo addoona inuu soo iibsado oo iibkaa uu ku xoroobo xoreeyo taasaad abaalka aabbaha ku gudi kartaa dhammaantii inta kale wax kastoo samaysaba abaalunbaa kugu haray weli weli meeshii la rabay maadan gaarin wax kasta samee halkaa mid baad gaari kartaa meeshii la rabay walmukaatabu addoonkii la kitaabeeye qur-aanku suu sheegay ahayd fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra mukaatabku waxaa weeye nin ninkii lahaa la heshiiyey oo ihi niyo waxaan rabaa inaad iga iska fasaxdo xoolana aan ku siiyo marka hadduu yidhaahdo aqbalo uu yidhaahdo waa yahay haddaad xoolo intaa la-egii keento xor baa tahay maalintaa wixii ka dambeeya wuxuu shaqaysta isagaa yeelanaya si uu isugu iibsado waa nin haddaba heshiis ku jira inuu xoolo soo shaqeeyo xoolo intaa la egna wakhtiga intaa la eg ku keeno oo madaxiisii xoolaha uu soo shaqaysanaya ku gato ninkaasaa mukaatab la yidhaahdaa haddaba ninkaa mukaatabkaa ah, muddada intaa uu ku jiro weli waa addoon weli ma xoroobin xoolihii ilaa uu iska wada shubo oo dhammaystiro afartaa isku soo uruuriyo ninkii dhintay xoolihii uu lahaa ee ka dhintay bay ka mid yihiin haddii uu dhinta ninkii lahaa haddaba kii mudabarkaa ma xoroobi baabul wasaayaa baan ugu tegi doonaa oo ulusulmaal baa loo eegi umulwaladkii ma xoroobi xoolihiibay hadda ka baxday cala alqowli bixuriyata inay xoroobayso iyadu laakiin xoolaha waxba kuma laha ama iyadoo weli ilma haysata ba aabbaheed iyo walaalkeed dhinteen waxba kuma laha xoolahooda waalqaatilu ninkii dilay qofkii wax dilay ma dhaxlo qofkuu dilay wiilbaa aabbihii dilay ninbaa adeerkii oon caruur dhalin oo xoolo badnaa buu dhimashadiisa sugi waayey markaasuu ku dhajiyey qofkii waayeelka hadda aad baa loo dilaa waayeelka qadiyadda la yidhahda mowturaxme hadda yurub laga sharciyeeyo wadamo badan oo ka mida qofka waayeelay waxoogayna yar xanuunsaday hadduu yidhaahdo xanuunkan ma kari karee baashan ha laiga khaarijiyo inuu lacag bixiyo isbitaalka intii la geeyo irbad lagu duro naftuba ka qallafto oo wax qawaaniin badan oo yurub ay ogolaatay weyo mowturaxma la yidhaahdo waa geeri loogu naxariisanayay dhaheen qofkii inkastoo wadamadooda qaarkood diidan yihiin qaybo badan baa ogol tiibaa aada looga faa'iidaystaayo ninku markuu yaraha waayeela qofku xoolo badanna leeyahay ilmihiisu dhakhtarkiisay u tagaanay ay waxsiiyaan ay la heshiiyaan qoraal baa la sameeyaa inuu yidhi waan xanuunsanahay ee iga takhallusa isbitaalkaa la seexiyaa intii dawo la siiyo uu xanuunsado isbitaalka la seexiyo baa lagu dhejiyaa dhab qalaf waa dhintaa marka intaasoo qadiyadooda kiis yaallaa jira marka waa heshiis baa loo galay oo fowturaxmihi aadamaha loo fasaxay dad badan baa u leeday oo u go-ay soomaalidana way dhici jirtay idinku ninkii duqaa waxba dhalayna ee adeerkiiyo ahaa ee xoolaha badnaa intuu dhimashadiisa tiigsado uu ku dhafto ku dhajiyo xoolihii qaato way dhici jirtay qof wax dilay qofkuu dilay dhaxalkuma leh nabiga ala slam wuxuu yidhi qaatilku waxbaba ma dhaxlaba baa ka sugan nabigeena alayh salaam walmurtadu kii gaaloobay hadduu diintaba ka baxo oo uu gaaloobo dhaxalkii waxba kuma laha isaguna waayo gaal iyo muslim isma dhaxlaan cumuumka ah buu soo geli laa yarisu lkaafiru lmuslima wala lmuslimu lkaafira muslim iyo gaal isma dhexlaan saa darteed hadduu wiilkaagii gaaloobo ama walaalkaa ridoobo isma dhaxashaan oo dhaxalkiiaga ah waxba kuma laha aabbihii baa dhintay oo muslina dhaxalka waxba kuma laha duqii baa gaaloobay soomaali badan oo gaalooday somayna arag soomaali badan baa gaalooday laakiin wixii ugu yaab badnaa soomaalida gaalooday wuxuu ahaa anoo la fadhiya nineteen eighty sevenkii gaarisaan joogay galab baa nin oday a la fadhiya oo sheekhoo axkaanle yahaa markaasaa fadhigiina loogu soo sheegay wiilkaagii kanada tegay wuu gaaloobay dadkii baa istirjaacsaday duqii wuu iska qoslay waa nin hadda axkaanle eh nin baa weydiiyo yihi oo oh, sheekhow maxaad ku qosashay adugu wiilkaagii baa gaaloobay baa lagu yidhi anaa islaamka gaajadiisa isaga tag ili wili anigaa ili wili waa sheekhi o anaa sheekh anaa ili wili islaamka gaajadiisa isaga tag nin meesha fadhiya wuxuu yidhi adi laftaadu gaal meesha fadhiyaata haddaad wiilkaagii gaalowba tiri aridaa bilkufri kufrun walidnu bilkufri kufrun ijmaacan weeye adi laftaadu gaal baa tahay in meesha waa iska fadhida bilaashba masaajida u imanaysaa taasaa igu yaabadnayd ninku waaa si kaloo lamaba yaabine ninku inuu sheekh yahay wiilkiisina iska gaalo iska gaajadiisa ka tagu leeyahay baa runtii wax ila yaabadnaayo soo marahayd calaa kulli xaal nin gaaloobay dadkiisii muslimka ahaa ma dhaxlo xoolahooda wa ahlu milatayni laba diimoo dad kala haystana isma dhaxlaan waayo madhabka shaaficiyada weeye waxay uga jeedaan haddii uuba marka hore murtad uusan ahayn oo labadii qof midna muslim yahay midna gaal yahay isma dhaxlaan kow laba diimoo dad kala haystana isma dhaxlaanoo hadday dadkani qaarna yuhuud yihiin qaarna kiristan yihiin isdhalay dhaxalka yeelan lahaa isdhexli maayaan urub masala khilaafiya fuqahadu isku hayaan ay tahay milataynkunba kufriga islaam baa loo jeedaa mise diimaha kala duwan ee kufriga laftooda isdhexli maayaan labadaasaa khilaaf ka jira tafsiirka xadiidka ayb intaana waa inta aan dhaxalka waxbaba ku saddexdan intan oo dhan murtadka iyo ahlu milataynka ikhtilaafu milatayn waa la keeni karaa afarta horena ariqu baa la keeni karaa maxaa soo haray alqaatilu baa soo haray saddexdaasuu ku soo koobay saaxiibu raxbiya wayamnacu الshakصa min almiraaثi waaxidaة min cilali ثalaaثin riq waqatlu waاkhtilaafu diini fafan fariisa shaku kalyaqiini raxbiyada waa ku dhihi jiray riqun addoonnimo oo afarta horaa wa qatlun inuu wax dilay wakhtilaafu diinin saddexdaasaa dhaxal lagu waayaa mid ka mida inay dhex marta labadiis dhexli lahayd dadkii hadday isu yimaadaan say u kala sokeeyaan toddobadii dumarka ahayd iyo tobankii ragga ahaa haddii meesha in badanoo ka mida ah ama dhammaantood bay isugu yimaadaan see loo kala xigaa meydka oo laysu isu riixriixayaa wa aqrabu alcasabaati qaraabada iyo xigtada waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb dhaxal go-an leh oo iyagu sad go-an xoolaha intay ka qaataan iskaga taga wixii soo harayna meesha la geynaya hawluu taalla iyaga aynan ahayn asxaabulfuruud baa la yihahdaa wax qadaran oo go-an bay leeyihiin qolana waxaa la yihahdaa alcasaba casabadu wax go aan ma laha dadkii wax go-an lahaa ee la dhexlayay markay waxooda qaataan waxa soo haray kaxaystaan oo dareersadaan aysan jirinna gadaal bay ka maraan oo xoolahay wada kaxaystaan kuwaana casabaa la yidhaahdaa dad waxaa jira haddaba labadaba ka biyo caba asxaabulfuruudkana la biyo caba casab ahaanna kula biyo caba waxaa ka mida awowga aljaddu awowgu marna wuxuu usoo usoo xaadiri asxaabu furuudin buu usoo xaadiri marka labaadna hadday wax soo balbalqadaan oo banaanka ku soo haraan anigaa casabaan buu dhihi oo waxanba biyahaygii baa laga abuuraye isoo kaxeeya xoola casaba iyo tacsiib iyo farad buu isku daraa isagu daba casabadii waxaa laga hadlayaa kuwii ragga ahaa ee tobanka ahaa casabadu haddaba waa saddex qaybood casabatun binafsi weeye wuxuu ka hadlayo casaba binafsi waa rag inay noqdaan weeye dhammaantood dumarku kuma jiraan dumarku sidoodaba casabatun binafsi kuma jiraan ilaa xaala waaxida mahane waa adoonta ti wax horaysa ee cidqiga xaqa u lahayd casaba binafsiga meeshan la sheegayana alwaarisuuna min arijaali casharatnta hore weeye iyo almowlaatu lmuctiqatuda u dambayso oo lagu daray walidaalika saaxibu raxbiya casaba binafsi buu u jeedaa dad baa qalad u fahmaya markuu leeyahay walaysa fi nisaai turan casaba ila alatii manat bicitqi raqaba tii wax horaysay keliya casaba dumarka ku jirta casaba bilkhayri iyo casaba maca alkhayri uma jeedee casaba binafsi buu u jeedaa si qalada u fahmi nafyulcasab oo dhan oo bilkhayri iyo maca alkhayr dumar a ah jiree muxusaa u lahaa hadhihin casabaadkii haddaba binafsiga ahaa oo qof dumara wax horaysay maahane inta kale ragga ahaayeen wax kuwan ugu dhowi alibnu wiilka uu dhalay weeye meydku qofka ugu dhow meydka uu dhalay meydka wiil dhalay wey uma bnuhu wiil uu sii dhalay baa ku xiga labadaa kadib uma alabu aabbaha iman uma abuuhu aabbaha markii la waaye aabbaha aabbihii baa iman uma alakhu walaal baa ku xiga lilabi waalummi ah uma alakhu walaal baa ku xiga lilabi aabba keliya aada wadaagtaan kadib walaalihii wiilashooda loo dhaadhiciyo say u kala horeeyeen bay wiilashuna u kala horeyn uma bnu اlakhi walaalka wiilkii uu dhalay walaalkaasoo lilabi walummi ay wadaageen meydka uma bnu اlakhi meydka walaalkii wiiluu dhalay walaalkaasoo lilabi abakariya meydka wadaageen uma alcamu adeer baa ku xiga calaa hada tartiibi sida walaalka oo kaleeta adeerkii aabbiyo hooye aabbaha ay wadaageen adeerkii aabbo keliya ay wadaageen wiilku adeerkii labadaba ay wadaageen dhalay kii aabba keliya wadaagaan wiilku dhalay sidaan baad ku wadi buu yidhi uma bnuhu adeerka wiilkiisa isaguna sida aabbihii ay kaabayaashu u kala horreeyeen adeerku waa laba shaqiiq iyo liab shaqiiq haddaad aragto waa aabbihii hooye kay wadaagaan ulilaahi kutubulfaraa'id ereyga say usoo gaabsadaan bay ereygii bedelkii shaqiiqa shiin keliyay kuu qorayaan bedelkii liabna ba keliyay kuu qorayaan siay hadalka usoo gaabsadaan maadaama marar badan uu soo noqnoqonayo fain cudimat ilcasabaatu qaraabadii sidaa ahayd haddii la waayo falmawla almuctiqu mawlihii sayidkii xoreeyey baa dhaxalka qaadanaya casabaadka haddii la waayo haddaba intani haddii wiil joogo wiil wiilkii ma yimaado hadduu aabbo joogana awow ma yimaado hadduu walaal shaqiiqoo aabbiyo hooyo joogana walaal aabbo keliya ah ma yimaado hadduu wiil uu adeer u ahaayo shaqiiq aabbihii ahaa uu joogana wiil uu adeer u ahaayoo aabbihii aabbo keliya ay wadaagaan meesha waxba uma yaallo adeerra hadday soo gaarto adeerka aabbaha labadaba ay wadaageen intuu joogo kay aabbo keliya wadaageen meesha waxba uma yaallo haddaba dadka isku jiho ka yimaada dadkan waa saddex qaybood usuul furuuc iyo xawaashi wey usuushu waa aabbiya awow inta kaso ka joogo ka meesha waxba kuma laha awow wuxuu waxdhalaa markii aabba la waayo keliya furuucduna waa wixii aad dhashay ee waxay sii dhaleen meydku wuxuu dhalay ee waxay sii dhaleen iyaguna inta kaso ka jooga ka wax ma dhexlo inta wiilku dhalay joogo miduu awow u yahay waxba uma yaalla meesha xawaashina waa waxaan asalna ahayn faracna ahayn walaalihii iyo adeeradii iyo weye ilma adeertii iyaguna waxay ku kala xoog badnaadaan walaalt walaalaha iyo adeeradu shaqiiq iyo liab midaad laba wadaagtaan iyo midaad hal dhinac walaalo ka tihiin waa kala xoog badan yihiin walaaltinimo laba dhinac ka timid oo aabba iyo hooyo ka timid way ka xoog badan tahay mid dhinac keliya aabba ka timid ilmahay dhaleenna xooggii unbay kala xoog badnaan xawaashiduna waa walaale iyo adeero kuwaad adeeru tahay iyo ilmo adeero iyo waxaasoo dhan ba xawaashi la yidhahdaa saddexdan haddaba qolo intay joogto qolo walba xawaashida wixii ka yimid saasay u kala sokeeyaan usuushuna saasay u kala sokeeyaan furuucduna saasay u kala sokeeyaan intaba haddii la waayo ninkii wax qaraabo aba ma laha ama qaraabo dhaxasho ma lahoo gaalo iyo wax kala weeye falmawla almuctiqu waa dhexlaya ninkaasaa dhexlaya oo dad ugu xiga oo dad ugu sokeeya haddaba intaa markay dhaxalka qaataan qof waliba wuxuu xaq u leeyahay keligii hadduu joogo inuu xoolahoo dhan ka haysto waxaa inoo iman doonta tafaasiisha aabbihii iyo wiilki ilmuhu hadday isu yimaadaan walaal iyo awow hadday isu yimaadaan laakiin qaacidada guud waxaad qaadataa had iyo goormaydka iyo qofkan dhaxalka leh inta dabaqad iyo xarig xarigga ku soo gaaraa la tirinayaa ilmuhu dhalay waa toos ilmuhu sii dhalayna hal dabaqad baa udhaxaysa walaalku waa toos walaalku hal dabaqad baa udhaxaysa walaalkaa idin dhexaysa sababtoo ah walaalku markuu soo abtirsado aabbuhu iman adna markaad soo tirisa aabbahaad iman halkan dhexdaad isugu timaadaane toos adiga kuuma soo galo adeer marka la yimaadana xaggeed isugu imanaysaan awow adu aabbaad iman awow markaad timaadu isaguna iman walaal baa ka sokaya marka meeshay dhaxsin tahayd goobtii lagu soo marka hore walaal markaad isku soo dhacdaan baad adeer isu imanaysaan inta ninka soka joogo meesha sokaad isaga soo dhacaysaan kashisho wuu iska joogi wuu iska qadi hadday dhacday inay sinnaadaan ood isku meel isugu timaadaan waxaa lagu kala rajixi imaatinka ha isugu yimaadaan abtir aabbee waxay ku kala xoog badan yihiin oo u kala dhow yahay ma jiraa hooye ah haddayna taa ahaydna waxaa dhici karta iyagoon isku dhinacba ka imanin oo laba dhinac ka kala yimid inaad isku meel isugu timaadaan waa masalada wey masalada ugu murankiya dhibka badan oo aljaddu walikhwatu la yidhaahdo awowgaa markuu hoos usoo soo noqdo adna aada kor u baxdo xaggee isugu timaadaan aabbaha idin kulmiya walaalna xaggeed isugu timaadaan aabbaha awowgii iyo walaalkaa ma ku kala xigaan marka mise way kuu siman yihiin halkaa way halka muranku ka bilowday masalau ljaddi waalikhwa halkaa way way ku kala xigaaniyo ima kala xigaan war nimaad ku abtirsato magac kuu mara iyo nin dhexda docda un kaaga soo dhacay see loo simi iyo war nin kana noo isu keenoo na bara kana aabbahaa noo isu keenay oo na halkaa way way kuu siman yihiin iyo way ku kala xigaan qolada tiri aabbaha asal ahoo awowgaa ku asal ah waxay dhaheen walaal dhaxal waxba kuma leh qolada tiri maya aabbahaa baro ahoo idiin isu keeno isku meelbaad ka soo dhacdaan meelbaa isugu timaadaan dhexdoo weysuu yimaadaana weysiman yihiin qoladaana dhaxalka way wadaleeyihiin bay dhaheen laakiin wax walaalkaa ku yidhi ma jiro walaalkaasoo kayoo keligii wax qaadan ma jira masala masalatu waalikhwa baan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala furuud muqadara markaynu gaarno marka halkaasaan caawa ku daynaynaa wallahu aclam khadka soo gashay oo saa ku suuq geynaysa aniga maalmahan zayn baa igu dambeysay maxaa ka dambeeya hadda maanta qolo cusub wa ku suuqge wuxuu leya lacag dhan boqol doolar ma soo gelaysaa xoolaha xoolaha la naadinayo haa boqol doolar waa lacag badan waxayna ku xidhan tahay hadba meesha zamaanka iyo curfiga la joogo bay ku xidhan tahay boqol doolaroo dad fuqara iyo zaman faqri a ah meel la joogay gaajo ka jirto lamid ah boqol doolaroo ku luntay xaafad tujaarun degan yihiino oo boqol doolar dareeminbo iyagu koob shaahayna uga duwaneen lamid ma aha zamanka iyo makaanku waxaan ma badan yahay mise yar yahay saamayn bay ku yeelanayaan inagu de dad baaba reera dhan baa bishii boqol dolar biishee waxaa weeye lacag yar maaha innaga marka la yidhaahdo nin ayuu aabbahay igu meheriyey wuxuuna igu yidhi ilaa aan ku guri geysto kuma biilaayo maxaan ka sameeyaa masalada nafaqaadku waa inoo iman doonaan inuu guri geysta nafaqadu kuma xirna laakiin waxay ku xiran tahay adugu in meeshii la raboba reernimo iyo in lagu raro inaad diyaar u tahay gabadhu hadday diyaar noqoto waxbaa iga kala dhimanta ninka nafaqada ka cafin mayso iyadoo hadday tahay weli diyaar ma ihina markay soo diyaargarowda reernimo usoo diyaargarowde waa ay kan tiraahdo bay nafaqada sharcan leedahay faahfaahinteedana meesheedaan ugu tegaynaa anagoo dukaankayga hor fadhiya ayaa waxaa la ii dhiibay dahab saacado yar kadib qofkii ii dhiibay waan garan waayey dadka ila joogay ayaan weydiiyey ma garanayno ayay idhaheen dahabkana waxaan hayaa afar sano ayaan hayaa qof i weydiiyo ma arkin muddadaas aan hayo maxaan shaqo maxaan sareeyaa buu yidhi maasha allah horta ammaanadaada ilaahay ha kuu ziyaadiyo qofkuna xalaasha inuu miirto muddada intaa leeg xaq bini aadam iska ilaaliya wax loo baahan yahay wey xoolahani waa xoolo dadkii lahaa aad garan weyday kow waad u sadaqayn waxaadna ku talageli maalin maalmaha ka mid a ah hadduu qofkii soo sheegto oo soo baxoy caddaatay inuu leeyahay inaad siiso insha allahu ajirkiina adigu ku wareegi isagoo batay wuxuu yidhi waxaan macallin haddii haddaan eh, haddaan macallin aan mushaar siiyo aan dhaho ilmahan qur-aanka iyo kitaabada bar mana dhalin ilmaha aniga sadaqo jaariya ma ii noqonay haa ilmahaad waxbartay macalinkii waxbaray iyo qofkii ku kaalmeeyey waxbaritaanka waxa ay bartaan insha allahu sadaqa jaariya weeye intay si fiican ugu dhaqmayaan alaabta luntay malax ma la xadaday intan la baafinayn intaan la baafinayn ama saddex casho la baafinayo xurmadi masalada waan ka soo hadalnay curfigaa loo celinoo wixii qofkii lahaa muddo yarunu dayday oon aada u weyneyn dhowr maalmood ama xasabal curfi baa la naadin axaadiida saddexdaana intaan ogahay ma asixin baan idhi haddii la waayo meydka wax u dhow ma dhaxli kartaa bisadiisa <laughs> eydiisi iyo bisadiisii la dhaxli karaa maya bisad iyadaa xoole eh maxay dhaxli reer galbeedka warkiiba ina soo galayo ey xoole intii loo dardaarmay intaasoo shaqaala ale weli maaragtay min maalqabeenahoo inta uu dhintay xorihiisii milyaniska ahaa u dardaarmay eygiisii oo guri weyn iyo sariir weyn intii la dejiyey intaasoo shaqaale iyo caafimaada u shaqeeyaan ma aha buu arka fakiirkeeda arag baa laga yaabaa xoolo xoolo ma yeeshaane qofkaasi waa qof safiih hadday muslim tahay cid dhaxalkiisa leena aynay jirin baytulmaalkaa lagu darayaa ninkani wuxuu yidhi bangi uu magacaabay oo qayb laa ribaa ma loo shaqayn karaa haddii culimmadu waxay yidhahdeen maadaama culimo badani ay fatwadeen zamankan bunuugtu naafida naafida ama qayb iyo daaqad aan ribo ahayn way furi karaan macnaheedu waxaa weeye haddaadan wax kala qabanayn inay kala soocan tahay waad u shaqayn kartaa hadday meeshu ayna daacadna tahay hadday hoosgelis tahayna iska ilaali ma ka ganacsan karaa dhulka bannaan ee magaalada magaalada magaalada geesaheeda ah dhulkeeda haddii dhul la milkiyey uu yahay qof milkiyey kaa gaday ama adiguba aada si sharciga ah ku milkiday dee waad ka ganacsan kartaa dhulaan la milkiyanoo lagaa gaday laakiin dabeeca marka horeba sixin weeyo kama sii ganacsan kartid kaararka ay ku qoran tahay kontonka boqolka boqolkana la gado wuxuu leeyahay daqiiqado i firii ah maribaa kaarkaas masaladaa kaararka mar baan ka hadli doonaa sidoodaba waxaa laysku haystaa muran ka taagan yahay kaararkan telefoonka lagu garanayo iyo kaararkan kambaniyada lagaga gadanayo dukaamada wax lagaga gato ma lacag baa iyagu mise waa badeecad haddaan idhaana lacag weeye intii ku qoreed ka badan kuma gadan kartid iyo ka yartoona hadday lacagtu isku jinsi tahay hadday konton shilin tahay oo lacag weeye la yidhaahdo oo konton shilin oo kenya tahay konton ka yar ka badan laguma gadi kara waayo lacag lacag lagu gadaya wey lacag lacag lagu gadayay tegi waa badeecad haddii la yidhaahdana dee intii la rabaa lagu gadi karaa ka badan iyo ka yar labadaba masalada maadaama noocyo badan ay yihiin wadanka magaaladan hadda qaybo badan ay ka jiraan mar baan ka hadli doonaa kaararkaas maxaa lacaga maxaase badeecada insha allahu tacaala markhaatiga ma u sheegi karaa nooca waxa aan hayo ha waa u sheegi kartaa bisharti inaad aamin ka taho qof aamina uu yahay isaga uusan aadan ka shaki qabin khiyaane iyo dad intuu usoo sheego oo soo sameeyo inuu xagga isagoo rag kala soo diray ka wareego kaa qaadada ka baqaynin dhexdhuuqsiga dembi miyaa <laughs> alxamdu lilah qadiyadda qaabka dharka loo xiranayo wax daliiloo intaan garanaya sharci ah oo qaababka qaar xaaraantinimeeye ma jiro qadiyaddanna wax xaaraantinimaynaya garan maayo laakiin laba iska ilaali haddii meesha aad joogto dhaxdhuuqsiga curfiga iyo makaanka xadidaye looga yaqaana dhaqan ciyaal suuq inuu yahay ma banaana inaad samayso haddii goobta iyo zamanka aada joogto keliya dadka xunxun ay sameeyaan oo dad sharaf iyo akhle iyo akhyaar aanay samaynin wixii lagu yaqaano curfigaa loo celinoo libaasulfusaaqi iyo araadisha dharkooda inaad xirata lama ogola haddiise meesha caadi ay ka tahay qof akhyaariya dad walba way xirtaan dhib ma laha marka labaad haddii ay arrintani dhaqan gaala ay ka tahay mare iyo zamanka qaarkii iyana lama samayn karo wixii gaalo lagu yaqiinay hadduu ka baxo xaddiina xuunkii waa isbedelayaa takayuru lfatwa bitagayuri الzamaani wاlmakaani buu gelaya ma bannaan tahay in lala shaqaysto jinka iyadoon muslim lagu dhibaynin masalada masale mashhuura weeye dhowr masaleba jinka way ka hadlaan aلzawaaju min aljini jinka ma la isguursan karaa waa masalo laga hadlay sideedabana kitaabkan siyuuطi raximah اllahu tacaala wax badan baad ka helaysaan iyo kitaab kaloo isu dhowo in abubakr shibli la yihahdo uu leeyahay oo la yidhaahdo akaamu lmurjaan fii axkaami iljaan tinka iyo macaamiladiisa ma lala tukan karaa dagaal ma lala geli karaa ma lala ganacsan karaa ma la isguursan karaa culimmadu maxay ka yidhaahdeen baa lagaga hadlayaa calaa kulli xaal jinku waa makhluuq mukalaf ah sidaada oo kaleeto waxay leeyihiin mu'min iyo mujrim iyo kaafiriyo bay leeyihiin muminiintoodu qof taqi oo ilaahay ka baqa iyo qof faajir oo caasiya sida aadamahay leeyihiin haddaba qofku waana loo tegi karaa waana la wacdin karaa nabigaa wacdiyey calayhi salaatu wasalaam waanaan garanayaa rag culimo ah oo kutub akhriyi jiray oo kutubka qaar dhinacaan la fadhiisan dhihi jiray walaalihii roojina fadhiye nin baa wuxuu yidhi maalin sheekhow meesha nagu ciriiriya meesha naga daaye meesha cidlada aana daga celinaysa wuxuu yidhi wareer dhammaa iskala hadashaan meeshiibaa hadalka yaroo sheekh habelow intii oo dhan baad haysataan intan yar baan annaga way ciriiri nuga noo quulilaada hebel ninkii orod buu xalaqada kaga baxay marka hadday dad mustaqiimiina yihiin mucaamalo xuduudu sharciga waa idin dhex mari kartaa laakiin waxaa aada u adag dadka la shaqaysto horta inta la shaqaysataan aqaano in dad muminiina la shaqaysata waa ku yaryihiin kolba faahfaahinteedana lacala munaasabo kale inay timaado sheekhu waxaan ku weydiinayaa haddii la xado lacag gaal uu leeyahay xalaal miyaa mise waa xaaraan haddii gaalkaasi xoolihiisii ay bannaanaayeen in la qaatiya naftiisa oo uu xarbi ahaana de lusuusulmuslimiin baabkeeda ay geliyo baab fuqahadu ay ka hadlaan weeye oo xalaal weeye haddii laakiin gaalkan iyo naftiisa iyo maalkiisa ay macsuum ahaayeen ama mucaahiduu ahaa ama musaalimuu ahaa iyo waxyaabaha lamidkaa ah. xoolihiisa in la xadiyo in la dhaca midna banaana asalka xoolaha maalkiisu muxuu ahaa fi silmi sideedaba in la qaata maxay ahayd bay geli asariqa alislaamiyuuna hayna gelina gaal qur-aan ma lagu akriyi karaa caafimaadsa ma loo baryi karaa haa gaal qur-aan waa lagu akriyi karaayo saxiixeynkay ku taalla xadiidkii ibi saciid alkhudri ninkii boqorka ahaa ay ku soo akhriyeen faatixada ariga soddonkaa ka soo qaateen wuuna xanuunsanaayo wuu caafimaaday shardina waxay kula galeen ninka hadduu caafimaado xoolaa laydinsiin ilaahay inuu caafiyo in loo weydiiyana wax xaraja male laakiin waxay yidhahdeen culimmada qaarkood bishardi gaalkana gaal adiyatulmuslimiin lagu yaqaana waa inuusan ahayn marka loo ducaynayana waa inaan makfiriya raxmiya loogu ducaynine ilaahu caafi la yihahdo allah ku caafiyo la yidhaahdo cumuuman dhib ma leh haweentaydu hadday nuujisay ilmo ballaanka laga soo qaaday xukunkiisu muxuu noqon waxaa weeye labanu diri weeye aabbaad ugu tahay fi ridaacati walaalkaana adeer buu u noqon caruurtaadana walaalay noqon laakiin kugu abtirsan maayagow hebel ina iyo aan la aqoonin wey ina muslim wey laakiin taa kugu abtirsan maaya baaburidaaca xakaamteedii bay geli furaha la iibsanaya wadankan aadka muxuu yahay marar badanba waxaa idhi mar baan ka hadli doonaa munaasabaadkii unbaa isqaban insha allah isna mar baan ka hadli doonaa axkaamka badanoo mukhtalif iyo shuruud iyo dawaabid buu leeyahay dee waxaan jawaanka su-aalaha ii yaallo kama gaaro qur-aanka gaari cusub ninkii gata ama guri cusub dhista qur-aan ma loogu akhrii karaa gurigii iyo siyaaradii iyo inay ilaahay barakeeyo maxfuudo aafaadka ay noqoto tani waa min albidaci weeye isagoo gurigiisa waxaa musugan gurigii suuratulbaqara lagu akriyo laa tastatiicuha albatalatu saxaradu wax ma karaan iyo waxa lamidkaa laakiin waa isagaa qofkii ku akrista weye laakiin wadaadda la kireeyey oo ujuuro la siinayo oo maalin walbana soo lugoo laga dhigayo oo lagu akriyayaaye waxyaabaha bidaca weeye ee qur-aanka sidaas ha laga daayo dadka qaatay baasaboorada gaalada waxay ku dhaartaan waddanka inay daacad u yihiin dhaartaas ma lagu gaaloobayaa masalada waa masalo kale hadayba waxaan idhi baasaboorada iyo axkaamtooda meel kale u daaya laakiin waxay ka mid tahay min xayu اljumla masaa'ilka noqday tagayuru اlfatwa bitagayuri الzamaan fatwadu xilligii hore dad gaaraa la siin jiray gumaysiga galbeedku dunida muslimka uu soo galay walidaalika rasaa'ilkii laga qoray tajanuska iyo jinsiyadaha gaalada in la qaato qowl waaxiday u badnaayeenoo in lagu gaaloobayaa laakiin duruufteedii iyo awdaacdeedii markay isbedeshay oo siday ahaan jirtay ay ka bedelantay way ka duwanaatay ereyga laakiin tacmiim khaaa ku jiro xaafid ibn xajar baa laga sheegaa inuu yihi meel ay ku qorantahy weli maanan arag aafat اlcilmi aliطlaaqu fii mowdici الtaqyiidi wاtacmiimu fii mowdici takhsiis meel in la taqyiidiye khaas laga dhigo u baanayd haddaa hadalka iska sii wada dayso wadamada jinsiyadahooda la qaato lama wada dhaarto kolba anigu intaan arkay qayb la dhaartay iyo qaybaan la dhaaranba way leeyihiin dadka baasaboorada watana xataa kuwa la dhaarta ma wada dhaartaan dadka meesha ku dhashay ama iyagoo tineejarka yaryarkaa tegey baasaboorka way iska qaataan markuu waalidkood gaare iyaga mukalafba maaha dad badan baa saa kadib waa weynaaday dadka qaarkiina qaarkiina wadamadooda maba la dhaartaba qaarna dhaarta way xeeladaystaanoo si jamaaciga inta la ysugu baa waxaa la yidhaahdaa waxyaabahan soo socda naga daba akriya qaar baa cagsi akriya inaad daacad u tihiin inaadan daacad u ahayn bu akriyaya <laughs> wadamada jamaaciga loo dhaarinayana arkay waxaa ka mid ahaa ingiriiska australia ka mid aan ah, wadamada kale aanu aqaanin labadaba u arkay iyagoo jamaaci loo dhaarinayo marka jamaacigaasay isku wada qoraan dad badanoo ama uu iska aamusi oo isagu dhaaranayo ama markay yidhaahdaan inaad boqorada daacad u tahay inaanan boqorada daacad u ahayn inaan wadanka difaaci inaanan difaacaynin oon dagaal kusoo qaadin qaar baa hoosta saa ka akrinaya marka xaalaad badan baa jireen masaladaas waxba tafaasiil badan bay u baahantah calaa kulli xaal sheekh haddii qof lumo masaajidka ma laga baafin karaa xalay baan idin yihi masalada haddaan halmaamo iyo xasuusiya masaladani cala saxiixi min aqwaali ahli lcilmi intaan garanaya way bannaan tahay axkaamu daallana ma laha axaadiida nahyigu daallay ku soo aroortay daallana curfiga sharciga ahi dadka dhumay looma yaqaanee xoolo lumay baa loo yaqaanaa curfiga sharciga walidaalika ay badan masaladaasi ka hadlay bay yidhaahdeen wax dhibaatoa ah ma laha xadiidkuna kuma dabaqmayo xadiidku daalluu ka hadlay daallana waxaa la yidhahdaa baadida xoolahe baadida dadka lama yihaahdo nin ayaan dayn ku lahaa dayn dayn ku leeyahay wuuna ii diiday ma ii bannaan tahay inaan la dagaalamo ninkaa inaan la dagaalamo ma ii bannaan tahay haddaan xaqaagii qaadan karta mafsado ka weyn ka dhalanaynin laakiin haddaad la dagaalanto adigii lagu diloo naftaba lagaa gooyo ama nabar ka weyn ku gaara ama xaqaagii dhib ka badan geysataay waxaa kaaga fiican maal maalin baadan waayayni aad faramaran tahay oo aakhiro la yidhaahdee waxaan ku talin laha inaa iska cafido qof soomaaliya soomaaliya ku dhintay oo aan janaaso lagu tukan ma ku tukan karaa haa qisadii najaashi bay ilxaaqaysaayo haddaan janaazo lagu tukanin haayib waa lagu tukan karaa haddiise lagu tukaday mar labaad janaaso aan ku tukado salaadeeda ma ansaxba oo masale khilaafiya culimmadu isku hayaan ulooyin badanoo fuqahada ka midoo shaaficiyadu ka mid yahay bannaynayaan laakiin daahirka ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan la tukanin buu tilmaamayaa weligii najaashigaas oos tilmaamay inaan lagu tukaninoo bikayri ardikum uu yidhi maahane dadkii kale meelaha kaliyo ku dhimanaya weligii kuma tukanin nabigu calayh salaatu wasalaam intaan ognahayee la soo guuriyey marar badan waxaan ku weydiiyey masalada ku saabsan garka kamana aadan jawaabin adda may soo gaartay horta haddaba garka in la daayo ma waajibbaa mise haddii aan gaagaabsado ka waran masalada garka adankaa joogaantiisu asalka daahirka nusuusta ucfulixaa iyo asalku waa inaan la taabanin wey jamaahiiru ahlilcilmi intaan garanayana xalqu lixa in la xiiro way xaaraantinimeeyeen in la gaabiyana waa masala khilaafiya oo khilaaf ka taagan yahayo haddaad madhabka albaaniyiintii qabsato adood bishuruuihim haddaad ilaaliso waa qowl culamaa ay qabaanoo saxaabada qaar dhowrana laga soo wariyey laakiin waa wixii gacanta marka lagu qabta ka dheer haddaad yar gaabiso wey ninka soomaaliga iyo timihiisu goortu gacanta intuu ka dheeraado maba badnee amaad intan yaree kawayar gacantuun u marmarsoonaysa u baxbaxsanaysaa wallahu aclam alxamdulilaah qofkan wuxuu leeyahay waxaan nahay ganacsato ka ganacsata faashinka mararka qaar badeecadda way qaaliyowdaa markaas waxaan badeecadda ka iibsanaa ganacsatada kale ee aan ogeyn isbeddelka badeecadda innagoo ka faa'iidaysanayna arrintaa diintu maxay ka qabtaa dhibaato ma laha cumuumkii bay soo geli dacu nnaasa yarsuqu llaahu bacdahum min bacdin markii nabigu uu reebay nin baadiye xoola ka keenay in nin magaalada joogo suuqa la socday uu yidhaahda anaa kuu iibinay dhib buu nabigu diiday laa yabiicu xaadirun libaadin buu yidhi maadaama ninkii reebaadiyaha suuquusan la soconinoo laga yaabo inuusan aada u gorgorinin buu wixii nabigu ku daray oo yidhi xikmadda sheegayoo dacu nnaasa yarsuqu llaahu bacdahum min bacdin dadka daaya ilaahay baa kala arsaaqaya suuqaa nin waxoogay jaban lagaga helay buuba suuqu ku kala socdaa haddii laakiin cirka laysku wada shareero suuqba ma kala socdeena daayu yihi taanba insha allahu tacaala soo gelaysaa ninkan wuxuu leeyahay waxaad iga jaahilbixisaa geela hilibkiisa in laga weysaysanayo nacam waa laga weysaysan nabigaana la weydiiye calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi tawada'u min luxuumi اibili walaa tawada'u min luxuumi اlghanami ariga hilibkiisa haka weysaysanina laakiin geela hilibkiisa ka weysaysta imaam muslim wuxuu wariyey in la weydiiye nabiga anatawadau min luxuumi libil hilibka geeliisa miyaan ka weysaysanaa markaasuu wuxuu yihi nacam tawadau min luxuumi libil mar nabigu hadduu amrayna calayh salaatu wasalaam war kale cid uma furna madhabka shaaficiyadu ma qabaan laakiin imaamu nawowi fii sharxi muslim wuxuu ku caddeeyey in madhabka shaaficiyadu masaladan daciif yahayo daliilku dhinaca kale uu jiro laga xoog badan yahay lilaahi daru su-aasha kale wuxuu leeya gaal qur-aan ma ka ganacsan karaa maya laakiin de hadda iyagaaba daabacee maxaad samayn qur-aanka gaalka waa kii la diiday caro gaala in loola safro gaal gacanta loo geliyo inuu isagiiba ganacsado oo meeshaa la fadhiisto oo maantao dhan hayo asalka sharci ahaan ma banaana laakiin maxaad qaban kartaaba wuxuu yidhi baraagta dadku ay qoteen ee biyaha roobku galeen ma iibin karaa maya biyahan adigu iskama lihid maadaama godka aad u qodatay waad kaga xaq badan tahay markaad u baahan tahay inaad ka cabto dadka kalena baahidaada wixii ka badan naftooda iyo maalkooda xoolahoodaa uma diidi kartid laakiin beerahaan ku waraabsanaya waan ka ganacsanta waa u diidi karta